وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weli kitaabu janais iyo axkaamteedii waxaanan soo gaarnay labadii masale ee ugu dambeysay ee ziyaarat lqubuur iyo tacziyada ahaa wuxuu yihi mualifku wayundabu lirijaali ziyaaratu lqubuur wayundabu waxaa sunno ah lirijaali ragga ziyaaratu lqubuuri qubuurta inay ziyaartaan qubuurta sababta loo ziyaaranayana nabigaa sheegayba calayhi salaatu wasalaam markuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuhaa fainahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinaysaa tacliilkaana waxaa laga gartay inuu sunniya istixbaab yahay oo aan waajib una ahayn siiqada haddaad u fiirsato siiqatu tadkiir iyo rag lala hadlaya weeye tudakirukum iyo alfaadii jamaca luga alcarabiya ee mudakarka ama laboodka lagula hadli jiray wey fuqahadeena shaaficiyadu istixbaabka waxay ku khasiseen ragga oo keliya amaa haweenka waa isku khilaafeen jamhuuru fuqahaa shaaficiya badankood nawawiyana ay leeyihiin asaxiixu min almadhab weeye waxay dhaheen waa karaahiye haweenku sunno ma aha xaraamna ma aha waa karaahatu tanziihin sidaasay qabaan waxayna ku saleeyeen laba arrimood midna waa daliil midna waa jawaab midka ay daliishadeen waxaa weeye xadiid jamac min asaxaaba laga wariyay oo ay kamid yihiin abu hurayra ibnu cabbaas xasaan ibnu thaabit iyo keyrkood oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay lacana allahu riwaayada qaarkoodna lagu warinaya lacana rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam zuwaaraati lqubuur haweenka ziyaarada qabriga badiya marka waxay yidhaahdeen bilowgu waa wasiila ama dariica u geynaya wadni buu keenayaayo waa jiidan karaa waxaan loo taxriiminin oo waxay yidhahdeen xaraam maanaan dhihin sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray haweenay qabrita joogta oo ooyeysa markaasuu wuxuu yihi ilaahay ka cabsoo sabir mana aanay garanayn markaase waxay tii war iga leexo waxay igu dhacay baan kugu dhicina in musiibadayda ay gubayso amatiida waxay haysa kuma haystee iga leexay ku tiri uu isaga tegey hadhow markuu tegay baa loo sheegay waxaa layihi qofkaad iga leexanahayd ma garanaysaa maya nabigii bu aha sala alayه wasalam way ka daba timid raawiga xadiidka wariyey wuxuu leeyahay falam tajid cindahu bawaabiina waardiyayaal irri taagan maanay u imanin gurigay timid way u cudur daaratay waa marka uu leeyahay inama asabru cinda sadmati اluulaa sabirka ajirka laga helo oo marka horeysa ay musiibada kugu dhacdo laakiin markaad qayliyasa waxaan dhamaysatee daasho sabru lcaajiz de halkaa wax dhaafin weyday waan sabrayaa taa ajir lagama helo nabigu maalintaa haweentii mana ka reebin ziyaarada oohintan buu kala hadlay hadday tahay waa kala hadli lahaa bay yidhahdeen midna xadiidkii ahaa fa inahaa tudakirukum laakhira waxay yidhahdeen dumar kuma jiraanba waxa lala hadlayo sababtoo siiqada khitaabka xadiidku ku soo arooray waa siiqo labood iyo mudakara wey madabka shaaficiyaduna waa masala usuuliyo aada la isugu hayo walow uu daciif yahay ka madhab ahaan mawqifkooda masalada ay ka qabaan laakiin hade madhabkii ay karajaxeen halkaas baa halkana soconaya waxay dhaheen khitaabka mudakarka ee nusuusta kusoo arooray asalka muanafka iyo haweenku ma soo galaan daliil kale inuu tuso inay gelayaan maahane taasay kaga cudur daarteen fa inaha tudakirukum laakhira qaar kamida waxay qabaan iyagu sida isxaq shiraazi muhadabkiisa uu ku qoray iyo alcumrani alyamani bayaankiisa iyagu waxayba leeyihiin waa xaaraan uma banaana oo lacnad baaba meesha taalla dumar maba banaanay leeyihiin iyaga axaadiista nabiguusan la hadlinna mansuuka wey dadkaas iyagu marayaan imaamu nawowi isagu ikhtiyaarkiisu wuxuu leeyahy fitna haddii aamin laga noqdo karaahiye maaha saasaana adilada ilo dhow buu leeyahy isagu raximah llahu taala calaa kulli xaal madhabku raggu waa u sunna amaa dumarka haweenku waa karaahiya karaahata tanziihin madhabku sidaa weeye walaa ba'sa dhib ma laha bimashihii inuu socdo markuu qubuurta ziyaaranayo fi nacali kabaha uu ku socdo dhib ma laha hadalkaa fuqahadeena shaaficiyadu waxay uga jeedaan xadiidkii qisadii bashiir ibn khasaasiya uu nabigu ku dhihi jiray yaa saaxiba sabtiyatayni alqi alqina calayka ama alqihima ninkii kabaha qabay kabsabeedka ama seedaa qabay baa nabigu wuxuu yihi war ninkan qubuurta la dhex socda kabaha kabaha iska bixi xadiidkaa maxaa lagu samayn waxay yidhaahdeen iijaab ma aha tafdiil iyo afdaliya weeya amarkaas bidaliil nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan markii uu cadaabu lqabriga iyo ka hadlayey iyo meydka qabriga in lagu imtixaanayo wuxuu yihi haddii la aaso ina alcabdu idaa wadica fii qabrihi watuw watawallaa wadahaba asxaabuhu ataahu malakaani wainahu layasmacu qarca nicaalihim labada malag waxay u imeen isagoo kabahooda jaanqaadka maqlaya dadkii aasay ee qabriga joogay shanqarka kabahooda isagoo maqlaya halkaa waxaad ka garaadnay bay yidhaahdeen idcaadi kabaha loo qabi jiray marka dadka laasaya qubuurta la imanayo mana jire anabigu alay sala mar uu intuu bixiyey uu dadka ku wada yidhi wax kaba la geli kara ma laha awjuh kalena waa la galeenoo waxay yidhahdeen dee kabuhu dharkay kamid yihiino masaajidaba haddaan usaaq jirin waa lala galaa salaadahana waa lagu tukan karaa dee qubuurtu masaajidda kama fadli badnaa laakiin calaa kulli xaal qabriga inaad ku istaagto inaad ku fadhiisato aan la ogolayn halkaasay u daliishadeen ee u cuskadeen raxmat ullahi caleyh wayadnuu minhu waa u dhowaanayaa qofkan uu soo ziyaartay ka xayaatihi markuu noolaa intuu u jirsan jiray buu u dhowaanayaa qof ay ka yar fogaan jiray oo halkaa kora ka istaagi jiray hadduu yahayna uu ka yar burkayaa hadduu u dhowaan jirayna waa u dhowaanayaa kolba un arrintaas tacliilkaa un maahane sidii xayaatadii oo kale wax daliil oo khaas oo muctabara ah, oo ama in loo dhawaado ama laga fogaadaa amaanan ah, arag ilaa waxaan ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu qubuurta yimaado waa ag istaagi jiray wayaquulu wuxuu dhihi yihi azaar qabriga hadduu soo ziyaarto assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniina wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun asalaamu calaykum daara qawmin qowm guyo ay degan yihiin mu'miniina mu'miniin ahaa intaan daahirka ka naqiinay wa inaa anaguna inshaa allahu haddii alla yidhaahdo bikum idinka laaxiquuna waa idin soo gaari doonaayo jidkiinaan soo haynaa waana idinka daba imanaynaa laftageedu dariiqa aada marteen iyo qabriga iyo aakhiro unbaanu usoo soconnaa waa juz kamida in sidan la yihahdo ducada nabiga ka sugan sala allahu alayhi wasalam marada qaarkood wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum daara qowmi muuminiin wa aataakum maa tuucaduuna gadan muajaluun wa innaa in shaaa allahu bikum laaxiquun yagfir allahu lanaa walakum antum salafuna wanaxnu bilafaq wuxuu dhihi jiray nabigu alayh isalaatu wasalaam markuu salaamay intan yidhaahdo daara qowmi mu'miniin wuxuu ku dari jiray mararka qaar wa aataakum maa tuucaduun wixii la idiin ballan qaaday waa idiin yimid hadan muajaluuna berrina waa madal idinsii sugayso hadda qabri waa lagu jiraaya bacsigii iyo soo saaritaankii ballanteediina weli way guntan tahay oo waa dhiman tahay wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna de alla yihaahdo waa idinsoo haleelaynaa waa idinka daba imanaynaa waa idinka soo daba dhimanaynaa yakfir اllaahu lanaa walaakum annaga iyo idinkaba allaha noo dhaaf antum salafunaa wanaxnu bilahar idinku waa nagu horeyseen annana raadkiinaan soo haynaa dee halkaan baa loo wada socdaa ay aragteen arrintaasi xaadiista aan sheegnay ee ziyaaradu waxay sheegtay qubuurta laba hadaf baa loo ziyaartaa mid waxaa weeye iyaga inaad anfacdo ood u ducaysa yakfiru اllahu lanaa walakum ilaahay dembi dhaaf aada u weydiiso oo aada u ducayso aayada iyo sababta labaadna adigu inaad ku waansanto oo naftan la xakamayn waayey halkay ku dambayn doonto aad tusto daday shalay taqiinay oo dunida yaacayay meeshay galeenna ay aragto oo waxaa laga sheekaynayo waxaan maqli jiray soomaalida oo tiraahda cudur waxaa marag u ah mantaga waa markhaati u ah geerina maydka lasii wadaa markhaati u ah waayahan dambe qolaa gadaal waxay kaga tareen markay sheelalka baabuurtana muraayad waddo ku burburtaa markhaati ay yidhahdeen oo markaad soo marta waad iska garan taa in gadaal lagaga daray waad garan adiguba marka geeridu maydkan lasii wada iyo maydkan kor joogtaan markhaati u ah ninkani reerkii kama dheera deegaankiisii iyo dadkiisiina kama foga hadduu halkan ku dhintay oo qubuuru muuqata ku jiro haddana in lays arkaay ma dhici karto marnaba reer ma soo gaari karo iyagu ma gaari karaan korka un qabriga laga salaami maahane waayo iyo caqli ugu filan qofkii kuwaana qaadanaya walidaaliku nabigu yidhi fainahaa tudakirukum laakhira aakhira idin xasuusino naftan aakharo markay xasuusato in waajibaadkana lagu riixo xaaraantana laga reebo waxbay ka geysataa ee ka caawisaa labadaasaa loogu tagaa laakiin maydka wax looma doonto mayd ilma isii laleeyahay iyo mayd roob baan kaa rabaa laleeyahay iyo shirkigii jaahiliyada laga soo gaaray ee diinta looga baxo wey wixii un maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi baa inaga qubuurteenna ka jira waxa ka jirana caadi ma aha qofaan ilaahay baryaynin oo de wadaad isaguba intuu jiraday oo uu sakaraaday oo naftii laga qaaday isdhaqi waayey oo la dhaqay oo iskanfi waaye oo la kanfay oo is-aasi waaye oo la aasay oo isagaba haddaad qabriga qooda ciidiyay cuntay wuxuu adiga ku taraay waa un caqli daro way wax kale maaha markaad la yaabto midka gaalka ahe sanamka dhagaxa intuu sujuuday inuu wax taraya moodaya dhagaxana isagu soo gaday fundiyadii shaqaalihii sameeyeyna lacagta siiyey meeshii la dhex dhigay sanamkana u dhisay waardiyahana lacagta siiya haddana dhib iyo dheef ka raadinaya haddaad la yaabtay ninkan isaguba la dhaqa ee la aasay ee qabriga loo qoday qodan waayey kana soo bixi waayey geerina iska celin waayey ninka dhibiga dheef ka raadinaya waxba ma dhaalo waxba ma dhaalo labadaba waa laba ninoo laf cadtoodin ku haya wey qubuurta waxaa loogu tagaa aakhiro ku xasuuso iyagana usoo diceeyo ilaahay usoo bari jumlada nabigu calayhi salaatu wasalaam wa inaa inshaa allahu ereyga ah inshaa allahu ereyga marka la isticmaalayo marna tacliiq baa loo isticmaalaa marna tabaruk weeye tan waa barakaysiye wax laga shakisan yahay maaha marna haddaad tidhaahda hebel ma imanayaa wuu imanayaa insha allahu haddii la yidhaahdo imaatinkiisa lama hubo waxayo waxaa iisoo qaba haye inshaa allahu inaad u qaban doonto lama hubo tan laakiin shaki kuma jiro isticmaalka noocaasa wax la hubo waa la hubana inaan dhimanayno intan inay intii hore ka dabategina waa yaqiin shaki ma laha waaqicana waa lagu arkay indhaha aayadaha qur-aankuna kullu nafsin daaiqat mowt daaiqat lmowti bay dhaheen waxay un lamid tahay ti ilaahi subxaana watacaala uu suura maka gelitaankeeda kaga hadlayay latadkuluna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiin ilaahay waa ogaa waana la galay shakina kagama jirin laakiin waxaa la erayada saas oo kaleetaa min baabi tabaruk day meelahan oo kaleeta ugu jirtaa wayaqra-u waxbuu akrinayaa ama qur-aan buu ku akrinayaa qubuurtii iyo dadkii wayadcuu lahum bilmakfirati dembi dhaafna ilaahay buu u weydiinayaa in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyey yakfir llahu lana walakum inay nabiga ka sugan tahay baan soo sheegna isagoo loo duceeyo oo ilaahay subxaana watacaala loo baryo taasi wax sugan wey qur-aan qubuurta in lagu akriyaay ma sugna oo qur-aan qabri lagu akriyo qof sakaraadaya qur-aan lagu akriyayana ma sugna qof qabri intii loogu tegay qur-aan lagu soo akriyayna salma laha adoo meesha masaajidka aga jooga qur-aan haddaad akridood uhibaysa sawaabka magaari mas'alo kala weye waa laba kala masalo gurigaagaad joogta gaarigaagaad wadataa shaqadaada xafiiskaad joogtaa waxbarashadaadii baad joogtaa dariiqaagaasaad iska maraysaa masaajidkaad fadhidaa qur-aan baad aqriday ilaahu sawaabkii waalidkay gaarsii baa tihi waa mas'alo gaara ah. intaad adigu soo kacdo wadaadda soo kaxayso qabriga qur-aan lagu dul akriya sidii ruux jinhayo waalanna ama jirana masalo kale wey tan sal iyo ra-toona male min albidaci weeye iyo qubuurta qur-aan lala soo aadayo masala bidaca wey ajirna lagama hele dembi weeye masaladaa iyo masalada kalena waa kala laba kama duwana taasi sadaqada la ogol yahay inaad qabriga la aada lama ogola oo sideedaba bini aadam qabri cibaado lala aado waa wixii ugu horreysay u gaaloobeen aadam intii ka dambeysay gaalnimadii u horreysay qabri la barakaystay ka bilaabatay saa darteed shareecadeenu baabkaas min baabi sadi daraa'ic bay xirtay wixii cibaado aada samaynaysa rabbigaa meel kasta ugu samee sadaqaad la baxday waad soontay salaad baad tukatay qur-aan baad akriday adkaar baad akriday magaari waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala tukrahu linisaai haweenka karaahiyay u tahay waa qowlkii raajixaa ee madhabka hawey fasl intaa wuxuu kaga baxay ziyaaradii tacziyadii weeye yundabu waxaa sunna tacziyatu kuli aqaaribi اmayiti meydka qaraabadiisa dhan in looga tacsiyeeyo ila shaabata gabadha yar ee dhalinyarada alajnabiyati ajnabiga ka aan maxaarimtaadi ahayn maahane hadday dadka maxaarimtaada tahay dhib ma laha waxay dhaheen khawfa alfitnati fitna iyo waxbaa laga baqayaa laakiin cilladu hadday khawfu lfitna tahayna de mar kastoo fitna laga baqaba waa kay yidhaahdaan dar-u lmafaasidi muqadamu calaa jalbi masaalixi fitnada ka hortageeda baabudnaanta leh intii khayr iyo wanaag baan raadin aada leedahay saa darteed haddii khayrkii tacziyadii iyo wanaaggii hala sameeyaay laga cabsada fitno inay ka dhalato ama hadda yaraato ama hadda weynaatee mamnuuc bay noqonaysaa laakiin haddii taa aamin laga noqdo adilada tacziyada cumuuman tilmaantay mayna kala qaadin rag iyo dumar iyo dayarya waayeel ma kala qaadin in tacziyaduna waa wax suno badan suno fadli badan weeye nabiganana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi qofkii walaalkii u tacsiyeeye fii musiibatin qof walaalkii musiibo ku dhacday qof uga tacsiyadeeya ilaahay baa wuxuu u xirayaa xullatan khadraa yuxabaru bihaa isku joog cagaaran oo lagu qurxinayaa loo xirayaa dadkuna ay kaman doonaan oo xadiid xasan anas ibni malik laga wariyay saa darteed tacziyadu waa camal fadli badan qofkan sabirkan lagu dhiirigeliyo loo la yihaahdo sabir allaha kaa siiyo meydkii hadduu muslim ahaana allaha u naxariisto la yihaahdo wax ka khayr badanna allaha ku siiyo in la yihaahdo siyada ay shaaficiyadu qabaan waxaa laga yaabaa waxbaan ka tilmaami doonaa isna keeni doonaa min almowti laga bilaabo xilliguu geeriyooday ilaa halaaati ayaamin saddex maalmood taqriiban ku dhadhow saddex maalmood ku dhowaad oo hadday maalin gelinkeed iyo waxyaaba raacaan dhib ma laha bacda dafni aaska kadib saddex maalmood oo aaska ka dambeeya oo maanta haddaan meydkii la aasin oo aan beri la aasin saddexda maalmood aaska kadib bay ka bilaabataa haddaba tacsiyada waxaa loo tacsiyeeyaa saddexdaa maalmood qaydka saddexda maalmooda ah waxay fuqahadeenna shaaficiyadu ku cileeyeen inay sida haalibka iyo asalku ay tahay saddex maalmood kadib badanaa in la halmaamo maadaama saddex maalmood kadib la halmaamayo tacsiyadaadu murugo iyo tiraanyay dib u xasuusinaysaa ha ku kaakicinin dadka way oo saddex maalmood kadib haaliban waa la halmaami inteed ka keenteen waxay leedahay xadiidka waxaan ka keenay xadiiu lxidaadi haweenta sow lama dhihin inay qof isu basaasisa lama ogola baabulidaad baan ugu tegi doonaaye markay geeri soo gasho fawqa halaatin ilaa calaa zawjin ninkeeda maahane saddex ka badan lama ogola saddexdii ka badan in la halmaamo weeyo hawlihii danaha la kala raacday yidhaahdeen oo qofku uu ka soo kabto maadaama saddex ka badan lagaga soo kabanayo adiga ku celceliskaagu waad xasuusin bay yihahdeen laakiin waa la tacsiyeyn karaa saddex kadib iyagu waxay ka soo reebeen qofkii musaafir ee maqnaa iyo laakiin nabigeena alay slam waxaa ka sugan isaga oon maqnayn oo jooga saddex beri kadib reerkii laga dhintay intuu u tegay inuu u tacsiyeeyey maalinkii gaswatu mu'ta raggii lagu dilay uu kamid ahaa jacfar ibn abi aalib radi allahu canhu wa ardaah waa kii reerka iyo carruurta reerkaa ka tegey nabigu saddex maalmood buu sugay saddexdii maalmood ee hore markay dhammaatay warkii soo gaaray laga bilaabo wuu u tegey reerihiina wuu sabirsiiyey siiyey walaalkay maanta kadib yaan loo oynay indhihiina ilin yaan lagu arkin buu yihi ilmihiibuu madaxa u salaaxay timaha in laga soo xirana wuu faray taa waxay ahayd nabiga imaatinkiisa uu tacsiyada ugu yimid iyo sabirsiinta saddex maalmood kadib bay ahayd marka tacsiyadu hadday maslaxadi laga arko in ka badan la sabirsiin karo bal wa yukrahu waxaa karaahiyaa aljuluusu in loo fadhiisto lahaa litacziyati tacsiyada meel in loo fadhiisto oo dadkii laga dhintay ay guri ama meel waaba fadhiistaan oo loo soo qastoo tacsiye loogu yimaadaayey waa karaahiyo bal fuqahada shaaficiyada qaar kamida ah waxay yidhaahdeen waa xaraam oo ma banaana lanna waxay dhahan markaa koowaadi taasi nabiga ka kamid maahayn calayhi salaatu wasalaam xilligiisii wixii la samayn jiraya saxaabadiisa arrinta ka labaad waxay yidhaahdeen dadku xaajaadkooda iyo danahooda inay kala aadaan weye karaahiyada iyo nahyigaasi imaamu shaafici baa nasa calayhi fi lummi kitaabkiisa alum buu ku sheegay imaamu nawowina meelo badan buu ku sharxo ku difaacay sida almajmuuc sharxi muhadab laakiin shaaficiyana waa la iska yahay wixiina waa la qiildeeyayaay oo waxbaa la samaynaya allah mustacaan falaw kaana haa'iban hadduu qofku yahay mid maqan faqadiba uu soo gala bacda muddatin xilli kadib cazaahu waa u tacsiyenayaa oo dareenkaaga iyo caatifadaadaad u muujinaysaa ilaan waa kii nabigu alay salaam yihi qofka muuminka muuminka walaalkii wey waxaadna arkaysaa muminiinta mar kale waa ka yihi fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamasali jasad waaxid waad maqnayd haddaad aragto qofka qalbigiisa wax weyn bay ka tari inaad musiibadii uga tacsiyeyso isagana aada sabirsiiso adigana aada xaqaa gudatood ajirkaa raadsato wayaquulu wuxuu leeyahay fii tacziyati lmuslimi bilmuslim qof baa dhintay qofna waa laga dhintay qofka dhintay muslimna waa noqon karaa gaalna waa noqon karaa qofka laga dhintayna muslim waa noqon karaa gaalna waa noqon karaa laba laba lagu dhuftay afar xaaladood iyo afar suura soo baxaysa laba suura qofka dhintay baa muslima ah. qofka uu ka dhintay mar waa muslim marna waa gaal laba suurana qofka nool baa muslima ah. qofka ka dhintayna waa muslim ama waa gaal muslim haddii laisku soo ururiyana saddex bay isugu iman muslim baa dhintay muslim buuna qaraabadii oo ka dhintay od u tacsiyeen waxaad leedahay acdama allahu ajraka adiga nool ajirkaaga allaha weyneeyo ila muslimka ilahay ajir waa siiyaaye waxsana cazaaka sabirkaagana allaha wanaajiyo wakafara limayitika meydkaagii dhintayna allaha unaxari allah u dambi dhaafo waxaad ku ducayn duco banaan kanaad u ducaysay iyo kii dhintayba labadaba duco banaan baad u ducayno muslimiinta la isugu duceeyo wa fi lmuslimi bilkaafiri haddii uu qofka dhintay gaal yahay qaraabadiisuna muslim ay tahay muslim baad u tacsiyeynaysaa waxaa dhihi acdam allahu ajrak adu muslim baa tay ajirkaaga allaha weyneeyo waaxsana cazaaka sabirkaagana allaha wanaajiyo maydkaaga allah u dhaafa miyaad dhihi maya ma kaana linabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurba gaal ilaah u dambi dhaaf inay ma banaana qaraababa ha noqdeen marka ninkii dhintay gaal buu ahaa sow ma aha allah u dambi dhaafay baad ka reebi ilahay uma dambi dhaafi maayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ana waa lagaa reebay wa fi lkaafiri bilmuslim gaal nool oo qaraabadiisoo muslima ay dhimatayna axsana allahu cazaaka adiga sabirkaaga allaha ku wanaajiyo wagafara limayitika kii dhintee muslimkeed qaraabada ahayn allah unaxariisto adiga ajirkaaga allaha weyneeyana kuma jirta meesha maxaa ajir la siini gaal ilahay waxba kama aqbalo ilahi subxaana watacaala wuxuu yihi waman yabtagi gayra lislaami diina falan yuqbala min waxba laga aqbali maayo waxaa kaloo yihi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaan mansuuran ka waxba laga aqbali maayo ajirkaaga allaha weyneeye ma taalo allaha kusoo hanuuniyana meesha kuma haboono nin dhaliilsan baa noqon waadna u tacsiyenaysa isma yar qaban karaan adoo ka maqan ugu duce hanuunka wa fi lkaafiri bilkaafiri gaal dhintay oo gaal ka tegayna akhlafa allahu calayk bedelkiisa allaha ku siiyo walaa naqasa cadadaka tiradaadana allaha ma yareeyaa dhihi oo gaalada tirada inay yaraato soomaynaan reebi arrintaas su-aasha kugu dhalanaysa mualifku waa isweydiiyey laftiisa marka meel buu ka baxay oo bud ka yiri dhegaysa adiga wayawii bihi ducadan dambe iyo ahlaf allahu calayka bedelkiisa allaha ku siiyo ixtiradaadana alla ma yarayo wuxuu ula niyoon taksiira aljizyati jizyada iyo koodhiga gaalada laga qaadayo buu ula niyood inay inoo badato oo wax badan laga qaato kharash badan muslimiinta kasoo galo saasuu niyoon weyi waayo gaalkii allaha ku badiya gaaladii allah idin badiyo arrin waxaa wey aan la liqi marka wax lagu liqo oo dhuunta mariyo waxoogay la marmariyo waa in lagu keeno niyada saa niyo kule taa haddaad niyooto taasaa waxoogay maxduulka ka saaraysa walbuqaaw inuu ooyo qof qabla almowti geerida ka hor jaa-izun way banaanta wa bacdahu kadibna khilaafu lwlaa waa laga fiican yahay sida fiicnayd sidii fiicnayd ma aha wey oohintan laga hadlayo waa ilinta ka timaada qofka qayrad iyo sawaxanka iyo baroorta aan naqaan maaha nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu wiilkiisa ibraahim imanayey ilin baa ka timid qolo saxaabaha waxay yidhaahdeen oo adiguna ma ooyeysaa markaasuu wuxuu yidhi tani waa naxariis ilaahay qalbiga u geliyey ilaahay addoommadiisana wuxuu uga naxariistaa inta naxariisata wuxuuna la hadlay ibrahim wuxuu yihi alcaynu tadmac wاlqalbu yaxzan walaa naqulu ila maa yurdii rabbana wainaa lifiraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun ishu ilin baa ka iman qalbiguna waa murugoonayaa laakiin afka ayaga kasoo bixi maayo waxaan rabbi raalli ka ahayn inaad geeriyootana waan ka murugaysana intaa murugadaas iyo ohinta ilintaa waa la ogol yahay dhawaaq waa soo socotaa maydkii hadduu dhintay oo naftii ka baxday ilinteedi lama wada celin karo laakiin is adkaysaa fiican wayaxrumu nadbu faanintii baa xaraam ah waniyaaxatu baroortii uhinta ahay wallatmu wejiyadoo la dhulbaaxo gacmaha lala dhiciyo madaxa washaqu thawbi maradoo la dildilaaciyo wa nashru shacri timahoo la waxawey baabul laga dhigo shanladii iyo sidii quruxsana intii laga qaada gacmaha iyo faraha lagu walaaqo intan oo dhan waxay astaan u yihiin qaybi argagax sabir daro sabirkaagiina wax kama qaban kartid geerida horta sida loo jecel yahay ninba wuxuu jecel yahay buu ka ooyaa waxa uu jecel yahay buuna geeridiisa ka naxaa ninna xooluhu aada uga naxaa ninna dadku aada uga naxaa idinku waxaad taqaanaan dad geeriyooday oo aada looga naxeen dad waxaa jira ay xooluhu uga naxdin badan yihiin qiso waaba iga sheekeeyey wuxuu yihi nin u itusay wuxuu yihi ninkaa soomaaliya anagoo taagan baa halbaa ka sakaraaday hashii naf inay baxaysa arkay buu islaamtii u yeeray bu naaftaan qabane doola qabu nafta meelay ka baxdaba wey meelay ka baxdaba ha weyde naaftiina dabaday ku dhegtay isnaamku ku dhegi naf baxaysa ma afiya dabada ku dhegay lagu celinay markaasii baktigay wuxuu yihi wow war iyo gadaal buwaahid daaa kaga baxday ma halkaasi ka gaartaa nina de ilmaha iyo dadkaba xoolaha uga daran waxaa la yidhahdaa meel reer geelle ee deganaayeen baa libaax dad cunoo caruurta qaadaa jiray maalinkii dambe u nidig dilay markaasuu ninkay geela lahaa ee digta nin geel lahaa aan madhalo ahaa baa wuxuu yidi libaax intu carruurta cunay u fiicnaaye hadduu mirgibu soo dhigtay wy hadda dhihi bala taagan ninba waxbaa u daran ina xoola ka dhinteen ooyayay mise aragteen oohin loo aamusin laaya iyo nin dad ka dhinteenoo is adkaynaya inaa is adkaysaa la rabaa nadbiguna waa qofkii oo kanuu ahaa taariikhdii nooleedkiisaa la aqrinaya nin rageed buu ahaa kanuu ahaa kanuu ahaa wixii uu ahaaye wanaag aha aakhiru la aaday ammaanta iyo faaninta badan ma fiicna waxyaabahaasoo dhan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu horta islaamtan barooranaysa hoogayo baayay leh haddaynan ka keenin intaanay dhiman qiyaamada waa lasoo istaajin sarwaal daambur oo naar aana loo xiraya korkana shaati sida cadhadii jidkeedu u cunayaa loo xirayaa arrin khatara wey nabiguna alayh salaatu wasalaam wuxu laysa mina man shaqa ljuyuuba walatama lkhuduuda wadacaa bidacwa ljaahiliyati hogay oo ba-ayay kanuu ahaan jirayey tolbeelayey gablamayey waxaasoo dhan horta ma naf bay soo celin naf celin maayaan ciidan iyo tolna ku noqon maayaan adna waa dambaadi ajirkii sabrkana sabri sabr sabirkana waad waaye aakhiranna maxay natiijadu noqon qofkaa waa dhintay waa dhintay waa siduu u tegey ama ooy ama qayli ama haqayli ama isadke ama dhulka isu jeexjeex ama alaabta iska jejebi haddaba maryahan la jeexjeexayay iyo timahan gacmaha inti lagu walaaqo hoogaya baa laleeyahay waxaasoo dhan dembi weeye ma banaano wayundabu waxaa sunna ah liaqaaribi lmayiti maydka qaraabadiisa albucadaa ee yaraha fog iyo wa jiraanihi dariskiisu an yuslixuu inay suubiyaan ay hagaajiya diyaariyaan acaaman cunto liahli mayiti اaqrabiina meydka dadkiisa sii dhowey hoose inay cunto u diyaariyaan yakfiihim ku filaada yawmahum walaylatahum maalinta iyo habeenkaa geeridu ku cusub tahay maydka iyo aaskana ay ku mashquulsan yihiin dariska iyo qaraabada kore intay cunto u sameeyaan inay ku riixaan weliba inay cunaan oy arrintaa la garab istaagaan hilna ugu noqdaan baa wanaagsan wayulixu calayhim uu ku celcelinayaa liyaakulu inay cunaan nabigaana alayh salaatu wasalaam ka sugan tahay markii jacfar ibn abi aalib lasoo sheegay dilkiisii inuu yihi isnacuu liaali jacfarin طacaaman faqad ataahum maa yashgaluhum waree aali jacfar cuntaha loosa loo geeyo waxaa haysata hawl mashquulisay oo ay ka halmaansiisay naftoodii iyo cunto inay u baahan yihin cunto diyaartigiiba hawl ka mashquulisay baa jirte dadkii kaleu la hadlay wamaa yafcaluhu halkan soomaaliga dhegeysa marka shaaficiyada inagay nala hadlaysaa wamaa yafcaluhu waxay sameeyaan ahlulmeyiti dadka laga dhintay ninka ka dhintay qoyskiisi iyo dadkiisii oo min islaaxi acaamin cunto inay kariyaan wa jamci nnaasi calayhi dadka ay isugu keenaan bidcatun bidco weeye gayru xasanatin aan wanaagsanayn bidcaan wanaagsanayn weeye wakaa matnigii fuqahada shaaficiyada innagana tacsiyaa la samayn wadaadkii minhaajka gollanka ku watayna meeshu dhex fadhiya kitaabkana gollanka ku wadata muxuutara ah haddaan lagu dhaqmaynin asal waxaa loo daliishaday inay sunadii nabiga khilaafsan tahay niyaaxadii iyo wehintii iyo baroor diiqdii la xaaraantinimeeyena kamid tahay jariir bn cabd llahi albajali radia allahu tacaala canhu wa ardaahu saxaabiga wuxuu leeyay kunaa nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmeyiti dadka laga dhintay oo la isugu yimaado waxaan wasaniicatu acaami bacda dafni qofka oo dhintay cunto la sameeya waxaan ku tirin jirnay min anniyaaxati hogayo ba-aday naga mid ahayd hogayo ba-a iyo gablamaya iyo tan isku mid bay noo ahaan jireen buu leehay jaahiliyadu mid kale ay aqoon jireen xabaalqod la yidhaahdo maydku markuu dhinto inta neef geela allaha la soo kaxeeyo qabriga lagu gawraco bay aqoon jireen sida abu daawud fi sunan iyo ku wariye xadiidan saxay baa nabigu reebay sal sl laa caqra fi islaam masala marka wuxuu yihi islaamka qof dhintay oo geel lagu boqongoyo lagu dulqalaayo ma jirto saas darteed qabriga dadka qodaya laba mid wey imaa dad ijaar qaadanaya oo qabrigay qodayeen xoola ku qaadanaya dee waa lagula heshin xoola ay qaadanayaan taa wax la yaqaano wey dad mutaawiciin oo sadaqaysanaya xoogooda oo lilaahi u qoday ilaahay dartii dhasda baraan meesha wax ka cunayaan hadday ka tegi weydo oo dadka maydka u yimid iyo aasku meelaha qaarkood waxaa dhacda inay magaalooyin kale ka yimaadaan innaga oo kaleeto cudurdaar malihi dee makhaayadihiisaa dhinaca ka galo laakiin meelaha qaarkood waxaa dhacda wadanku wadan gaala yahay meel cunto makhaayadoo xalaal uu ka cunana uusan haysan dadkii kale aalu jacfarin cunto u sameeye la yihi dadkaa martidaa ah markay meeshay saa ka dhacdo hadday soo dhoweeyaan ay waxu sameeyaan dad meeshii dayf marti ku ah baabkeeda dhibaato ma laha oo xaajaa jirta baahi loo qabo laakiin dadkan iyagu hadday qabriga qodayaan shaahoodii iyo intay beriiskoodi iyo koronkortooda qaataan iyo gelaydooda qaataan iyagu da ha shitaan ha karsadaan meelaha ku karsadaan hadday gaajoodaan laakiin reerkii ninku ka dhintay xabaalqod baa la yidhaahdaayo iyo xoolay ku darayaan ee tii guriga lagu cunayo qabriga la geynm laa caqra fi lislaam nabig ala slat asalaam arrintaas waa diiday waana ka reebay marka waxyaabahaasoo oo dhan bidacawdaya aan loo baahnayn halkaasuu cashirka macaawa ku ekaanaya inta dambe waxaan kusoo gebagabeynayaa horta su-aalo dhowraa ah i yimid su-aalahana qaar baa uu sheekh mumin ii baa fani la yaab lahaa marka dhowrka su-aalood ee ugu muhiimsan waxaan ka gaaraan si koob kooban uga jawaabi doonaa waa wixii janaa'iska la xiriira haddii ala yidhaha su-aashaasi dhinac bay janaa'iska kala xiriirtaaye haddii aan gaara waan ka hadli doonaa qofkani wuxuu leeyahay gaal jiran haddaan booqdo miyaan u ducaynayaa ha waad u ducayn kartaa ilaahay inuu soo hanuuniyo ilaahay caafiya waad ugu ducayn kartaa gaalku hadduusan xarbi ahayn gaalkii dagaalka idinka dhexeeyo hadduu caafimaada xabadda soo rideeyeyse maya kuwan kale waxaa uu daliila cumuumka ayadda laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ixsaana u samaysaan ilaah idinkama xaaraantinimayn idinkamana reebin wuxuu yidhi tawbada hadday naftu qarqarisada soo gaaro lama aqbalo labada xadiis ee abu aalib iyo wiilkii yahuudeed iyo arrintaas see la isugu geynayaa qarqarada hadday soo gaarta lama aqbalo waa sax laakiin labadoodu midna qarqara ma soo gaarin xilliga nabigu u lahaa qul laa ilaaha ila allah xilli u hadlayey oo xanuun badan iyo sakaraadna hayo qarqarisana ayna gaarin bay ahayd wiilkana xilligaas oo kaleetay ahayd xilliga laakiin haddii la gaara tooba lama aqbalo janaasadii axkaamteeda haddaanay garanaynin ragga meesha jooga naago ma tukin karaan maya way tilmaami intay macalimad u noqotoy u sharaxdo baa isaga horay mar la dhihi laakiin iyadu ma tukin karto dumarka dharka kafanta looga hoos marinayo waa midabkee midab gaarah ma laha midab gaarah malaha laakiin midaba laga fiican yahay oo mucasfar iyo lamida baan soo marnaye kuwa un baad ka dayn midabkii kale noqdaa dhib ma leh maydka gaalada qaabkee loo aasaa ma sida muslimiinta ama si kale si kalaa loo aasaa lama dhaqo lagumana tukado qiblana looma jeediye inta god loo qodo baa lagu tuuraa ama gacan ku qaado ama geed iyo qor intaad ku qaado madax madaxii luga luga kaa doonta ugu tuuro maydka in aan dugaagu cunin qurunkiisa iyo qarmuunkiisana dadka laga qariyo intaa weeye ujeedadu xataa gelin baa ku qadadaa ku tuurta dhib ma laha maydka qofka dhimanaya yaasiin ma lagu akriyi maya awey xadiidkii iqrabum calaa mawtaakum yaasiin xadiidkaasi ma asixin oo daciif weeye meel kasta oo la mariyaba daciifna dee laguma cibaadaysto lugta haddii ay go-do xubinta waysada ma inta hartaa la dhaqayaa ama janaaza halkaa iga dhig marka wixii janaaska ku saabsan baa nin ii su-aala fulan maaha hadda waktigaa naga dhamaysin booqashada marabka ma niya shardi u ah mise niya la-aan maydka la booqdo waa min jinsin cibaadaati wey haddii aad rabta ajir inaad ka heshana cibaado kasta si ajir looga hela niyay u baahan tahay wainamaa likuli imriin ma nawa wuxuu yihi taariku salaadka ma lagu tukanayaa inuu gaal yahay iyo inuu faasiq yahay arrintaa noo kala sheeg maxaa raajixa horta masalada taariku salaad waa laba qaybood qof diidanba inay salaadi waajib ku tahay oo aha leh qof hadda soo islaamayna aan ahayn qof madax looga jirana aan ahayn qof aan ogaan karin qof aan ogaan karin aan ahayn qofka haddi isaga hadduu diiday wujuubkeeda waa diinta waa ka baxaya khilaaf muctabarana ma ogaano intaan garanayo tan kale qofkii salaadii qirsan waajib inay tahay ee ku oranaya shaydaan baa iduursaday dharkaa iga nijaasa allahana soo hanuuniyo iisoo ducee saasoo kaleeta oranaya culimmadu aad bay isugu hayaan murankuna muran maanta hadan kusoo koobi karana maaha midna waxba ka faa'iidi maysa aimadii muslimiinta ajillada ahayde waaweyne baa raajixii isku haysata anu kaasaa raajix haddaan ku idhaahdo jugjug meeshaada joog wey wax badan soo kordhin mayso khilaafkuna waa sidiisii tarjiixana sidii baa loogu kala duwanaan wadaadka iga dambeeyana wuxuu dhihi wadaadka waa yar sirqadaye dhinaca kalea raajixaan buu ku dhihi masaa'ilka saasoo oo kaleeta culimadu saa isugu hayaan adiladeedana ay aad tacaarudka badan iyo is adilo badan kala jirto masaailka noocaas oo kaleetaa aada la isuguma dhibo kii raajix kuu noqdaa la qaataa dadka kalena waxba laguma tiigto masalada taariku salaad gaal ma ahana bacdu alaba oo sikaaru alaba baa waxay isaga qaldantay masaladaa iyo masalat lisjaaba isaga khaldama qofku hadduu yihahda taariku salaad gaal ma aha hadduu ku cileeya sababta waa camal camal laga tagayna laguma gaaroobo sax masaladii irjah bay la gelin la dhihi jiray hadday tahay mas'aladu adiladii baa mutacaarida adilo jirtaa tilmaamaysa haddii ninka taarikusalaadkaa muslim inuu noqon karo qofka hadduu qabana sida imaamu shaafici ragga lamidka baabkaas maaha laakiin dadba intay isaga dhexyaacday bay ciddii taarikusalaad gaal maaha ma aha dhahdo dhan bay wax la moodeen waxaa laga yaabaa inaad tidaahdaan see loo kala badan yahay daahirka riwaayaadka cahdi saxaaba haddii la eegana inuu gaal yahay baa loo badan yahay intii ka dambeysay aimada fuqahadii haddii la eegana jamhuurtu inuu muslim faasiqa yahay bay u badan yihiin dadka qaba inuu faasiq yahay laga wariyo imaamu malik iyo shaafici iyo imaamu axmed fii bacdi riwaayaati iyaa kamida ah, iyo abu xaniife iyo jamhuurta fuqahaduna dhinacanay u badan tahay kutub baa laga qoray labada qolaba kutub bay qoreene baabkeeda faahfaahinta u doon xuska loo qabto qofka qofka geeriyooday xoolaha loo qalo sanad walba miyay banaan tahay maya markuu dhintayba haddii la diiday bidca la soo celceliyey udhe markuu dhintay xoola cunto la kariyo hilibna la qalo waa la diiday xiskii maalinkii maalinkeedii markay joogto waa geerida geerideedii baa lagu xasuusanayaa bidca lasoo baatil bail soo maaha arde qofkani su-aalaha waa badan yihiin lix su-aalood wey waa lix su-aalood marka labuu maan ka jawaabi inta kale hadduu wakti usoo haraan arki su-aasha kale wuxuu leeyahay waalidiintayda midkood qabrigooda ma ku qori karaa maalinkay dhinteen maya magac in lagu qoro iyo taariikh in lagu qoro iyo sawir in lagu dhejiyay midna lama ogola laakin waxaa la ogol yahay dhagax calaamad leh inaad ku dhejiso si aad uga garata qubuurta kale markaad soo ziyaaranayso ama eriyada uu ku jiro qaraabadaana waxay dhintay meelaha ad uga aasto waa la ogol yahayoo qabriga cusmaan ibni madcuun ee nabigu ala slam dhagaxa ku calaamadeeyey baabkiisii ay gelaysaa su-aashan kale wuxuu leeyahay madaxda u tacsiyeyneysa gaalada dhimatay iyo wadamadooda aanse islaamka u tacsiyeyn kana xanuunsan maxaad ka tiri de waxaan ka idhi ma banaano wey qof gaala gaal tacsiyadu kale wixii aan dambi dhaaf iyo naxariis ilaahay loo weydiiyo ahayn dee kitaabkeenu kusoo maray inay banaan tahay tacsiyadu hadday tahay sabir allah idinka siiye iyo wax kala allahyo ku bedeliya haddii ay tahay waa la ogolyahay laakin gaalka tacsidiisa hadii laga dhiga allah unaxariista iyo marxuumkiini dhinta iyo almumin ladi kaana yaktumu imaanahudi mishaal aflaq iyo bacsiyiinta iyo masaladu halkaa hadday tagto xaaraanan banaanayn wey inuu saa ugu tacsiyeeyo iyada oon banaanayn kufri miyay gaaraysaa asalku waa maya waa min adunuubi waalmacaasi bay ahaanaysaa xoolaha tacsida loo qalo waan ka soo hadlay su-aalaha qaar baa soo noqnoqon wuxuu yidhi qofka hadduu ku dardaarmo meelhadyaalaayaha laygu aaso maxaa laga yeelayaa dardaarankiisa tusaale dalkan ku dhintay dalkuu ku dhintay dal aan ahayn dardaaranka meesha lagu aasayo arad saxiixa hadduu jiro waa l waa la geynayaa dardaarankiisa waa la fulinayaa aynan keenayninna taklifiya qarash aan la keni karin cid ku sadaqaysatan aan la helin hadduu waddamada galbeedka ku dhinto iyo caro gaalo oo dhul muslima la igu aasa uu yidhaahdo waa qarad iyo wasiyo saxiixa waa la geynayaa qubuurtan berri lasoo bixinayo ama gaalada lagu dul aasayo ama qabrigan saddex dabaqahe qof inta hoosta la dhigo waa alwaax la saaro qof kana la kor saaro oo alwaax la saaro qof kana la kor saaro markaa ciidda dusha laga saarayo haddaba dhulku xiriiri ku yahay oo waxaa jira saddex daba laba daba afar daba qubuurtu ay yihiin baa jira kuwaasoo kale sanad kadib iyo laba sana kadibna laga bixinayo oo lafaha soo haray dab la gelinayaa jira haddii uu meeshan qarab saxiixa yeelan kartaa haddii uu meeshuu ku dhintay meelaan ahayna uga khayr badan ama fadli gaara usoo arooray oo kaleeto haddii ay tahay waa qalad saxiixa haddaynan taas ahaynna asalku waa meesha uu ku dhintay in lagu aaso waxaan rabaa inaad ii sheegto habeenkii habeenkii rasuulka taraafixiya uu tujiyey tawasala sano kale baabuljanais ma aha aan usoo noqdo waalid waalidka markuu dhinto wadaaddo inaa usoo wacdo oo qur-aan ku akrida su-aashaa waan ka soo hadlay sooma taa waa la soo hadlay qof dadka goobta joogaa dadkan cunto inuu siiyo ma u banaan tahay asalku haa laakiin inaan caado laga dhigan waayo dadka meesha yimid adigoon dadkii qaraabadii meydkii hoose aan ahayn dee raashinna waad siin kartaa meel cuntana waad geyn kartaa gurigaagana waad